اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darsigeenna caawintaynaan bilaabin waxaan dib ugu noqonaynaa markaan soo wareynay abwaabta ku saabsan waktiga ama xaadiistii waktiga ku saabsanayd dabcan aniga wuxuu ii qorayaa numbarka sideetan iyo labo boqol sideetan iyo labo waa laga yaabaa inaad idinka gadisantihin walilxaakim min xadiidi jaabir naxwuhu wazaada fi aladii yuxarimu aطacaama inahu yadhabu mustaiila fi lufuq wa fi laakhar inahu kadanabi sarxaan xadiikaas markaynu maraynay tafsiirkiisa waan khaladnay cagsi baan u fasirnay wasawaabu waxa weeye halansaxo inahu yadhabu mustaqiilan fi lufuq waa fajarka dambe oo ufuquu isku dheerinaya macnaha waxa weye ufuquu isku ballaadhinaya jihaduu isku ballaadhinaya wa fi laakhar midka kale oo fajarkii hore ah inahu kadanabi sarxaan waa sida yeyda saynteedoo kaleoo uu istaagaya macnaha sida saynka yaydu ay u taagan tahay macnaha saasoo kale u taagmaya ee ma fidayo sida cagsigeedaan u fasirnay waana khalad qolalaha qaarkood baa baraarujiyey jazahum llahu khayran marka hala saxo baabu shuruui salaa salaada shuruudeedii u baabu yahay can caliy bni alqin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa fasa axadukum fi salaa idaa goortii fasaa ay neefi ka timaado axaduku midkiin fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif salaadii ha ka gadoomo ha ka baxo walyatawada hana weysaysto walyucid hana soo celiyo asalaata salaadii ha soo celiyo rawaahu waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibaana xadiidka ilaaqa uu ku ilaaqay inay shantu wariyeen waa lagu haystaa ibnu maaja xadiidka ma soo saarin midda labaad alimaamu nasaa-i isaguna fii sunanihi suqraa kuma soo saarin mujtabaha kuma soo saarin laakiin wuxuu ku soo saaray fi sunani alkubraa iyo fii camali اlyowm wاleyla laba kitaaboo kale wuxuu kusoo saaray sunan kubra iyo camal yowm leyla ama fii sunanihi suqraa xadiidku kuma jiro waxaana la yaqaanaa markii la ilaaqo la yidhaahdo rawaahu nasaa haddaan la qeydin waxaa laga wadaa fi lmujtama ama fi sunani suqra kolba kii loo yaqaano man ayib meeshaasi mulaxadadaasa ku jirta kadalika waxay leeyihiin culimada qaarkood axmed min xadiidi alq bni caliyin musnadkiisa laguma hayay leeyihi bacdu muxaqiqiin baa saa odhanaya nadar bayna u baahan tahay ayib xadiidka waxaa kaloo soo saaray alimaamu daara qutni darimi cabdirazaq fi lmusanaf bagawi fi sharxi sunna xadiidku sanadkiisa waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo muslim bnu salaam alxanafi oo majhuululxaal ah ninkaas sanadka ku jira dartii ayaa xadiidka waxaa u daciifiyey ibnu qataan oo wuxuu yidhi xadiid asaxi ma aha zaylaci iyo ibnu xajar baa ka soo guuriya wayna qireen waxaa xadiidku inuu daciifya sidoo kale ishaaray alimaam ibnu xazmi albaanina waa daciifiyey xadiidku marka waa daciif sanad ahaan weliba lafdiga dambe ee waliyucidi asalaata isaga nakaaraa ku jirta oo dacfiga waxaa usii dheer mukhaalafu haddana wataa saas daraaddeed waa munkar ayib xadiidka wuxuu u deliishanayaa imaamku oo uu keenay neefta xagga dambe ka soo baxda inay weysada jebiso idaa fasa axadukum fasiga waxaa la yidhahdaa waa xagga dambe neefta ka soo baxda wey ayib inay weysada jebinayso neefta xagga dambe ka soo baxaysa xadiidku sanadkiisu daciifa ha ahaadee laakiin waa laisla ogolyahay axaadiid kalena ku tusaysa arrintaa iyada oon saxiixaynka keyrkoodba ku jira waxaa ka mid ah xadiid abi hurayra cinda albukhaari wa muslim laa yuqbalu salaatu man axdaa xataa yatawada ruuxii xadaa salaadiisa la aqbali maayo ilaa uu ka weysaysto rajul oo reer xadramowd ah baa abu hureyre weydiiye oo wuxuu yidhi ma xadatu ya abaa hurayra xadakani muxuu yahay maxaa laga wadaa markaasaa wuxuu ihi fusaaun aw duraa aw duraatun fusaaga waxaa la yidhaahdaa waa neefta aan shanqadheeda la maqlaynin duraadkana waxaa la yidhahdaa markay shanqadhayso oo la maqlayo ayb waxaa isla macnaha kutusaya xadiidu cabaad ibnu tamiim can camihi anahu shakaa ila nabiy sal lay waslam alrajul yukhayalu ilayhi anahu yajidu shaya fi sala nabiga sal lay waslam wuxuu u sheegtay oo uu yani waxa weye u gudbiyey nin ismoodaya inuu salaadda isagoo ku jira wax ka soo baxeen saasuu ismoodsiinaya sawiranaya markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan salaadda yuusan ka bixin ilaa uu ama shanqadh maqlo neeftii soo baxday shanqadheeda ama urkeeda uu helo waana soo marnay axaadiistaas xadiidkaana waxaa soo saaray muslimi keyrkii axaadiis noocaasoo marka saxiixaynka ku jirta baa faa'iideyneysa in ay neefta xagga dambe ka soo baxda ay weysada jebinayso waana masale ijmaacun laysku khilaafsanayn ama xadiidku ka sanad ahaan iyo alfaaddiisa dambe ee shaahidka lahayn waa daciif saas man ayb qaybaha daciifka ah maala waxaa ka mid ah walyucid isala salaadda ha soo celiyo salaada dhexeedii neefti ka timaado salaadda ha ka baxo ha soo weysaysto salaadiina ha soo celiyo intaa dambe taqriiban shaahid ma leh ayib bal mukhaalafaa ku jirta waa anaga nakaaradeeda sheegayna idaa fasa axadukum midkiin hadduu neefsado xagga dambe ka neefsado fi salaati salaada dhexdeeda falyansarif salaadii ha ka baxo walyatawada ha weysayso waliyucidi salaata salaadana ha soo celiyo rawahu lhamsa wasaxaxu ibnu xibbaan taxiixa ibni xibbaan Ehm, haddii sanadka ama cilada xadiidku ay jahaalo tahay taxiixa ibni xibbaan waxba laguma qaybsado lanna waxa weye waa mutasaahil fi tawhiiq wataxiix ayb halkaas xadiidkaa gadaashiisa nusakda qaarkood ama dabcadaha qaarkood wuxuu ku qorayaa xadiidkii caaisha man asaabahu qay-un aw rucaaf idin qoraya tubcaadka qaarkood baa qoraya ayb aniga sida iigu taalla waxa weeyaan wuxuu ku xijiyey xadiidka caaisha laa yaqbal allahu salaata xaa'idin ila bisimaar laakiin tabcaadka qaarkood baa waxay geliyeen halkaa xadiidkaynu soo marnay xadiidu caaisha qaalat qaala rasuulu lahi sal lay wasalam man asaabahu qayun aw rucaafun aw madyun falyansarif ruuxii u asiibo mantag ama goror waa dhiigga sanka ka yimaadee ama madiyun madi ay ku dhacday falyansarif salaadii ha ka baxo falyatawada ha soo weysayso uma liyabni calaa salaatihi kadibna salaadiisii meeshay markii hore u joogtay ha ka sii wato ha ku duldhiso wa huwa fii dalika laa yatakalam intuu soo weysaysanayo isagoon hadlin soo weysaysto isagoo aamusan kadibna meeshii ay u joogtay ha ka sii wado xadiidka ibni maaja baa wariyey waana soo marnay inuu xadiid daciifay soo ma garanaysaa ciladiisu ah, ahayd baynu soo sheegnay inuu yahay ismaaciil ibn cayaash oo ibnu jurayj ka warinaya ismaciil ibn cayaashna fii riwaayati can hayri ahli shaam waa daciif kanna ibnu jurayj buu ka warinaya marka ibnu jurayjna waa xijaazi marka riwaayatu can lxijaaziyiin daciifa waa kaan soo marnay meesha wuxuu haddii la yidhahdo xadiidku meeshuu ku jira oo dabcaadka qaarkood oo gelinaya ujeeddada uu keenay waxa weeye xadiidka lafdigiisa dambiya waxaa iskhilaafsan oo istacaarudaya xadiidkan inoo qoran qeybtiisa dambe oo xadiidka dambe muxuu yidhi xadiidka hore inoo qoran wuxuu yidhi ruuxii salaadda dhexdiisa hadday weysada kaga jabto salaadii ha ka baxo ha soo weysaysto intaa way isla qaban soo ma ayib markuu soo weysaysto muxuu samaynaya kan inoo yaalla wuxuu yidhi salaadii oo dhan ha soo celiyo soo ma ha soo bilaabo way macnaha kan kalena wuxuu yidhi meeshii ay u joogtay uun ha ka sii wato sooma labadoodu way waxoogaa daahirkoodun iska hor imaanayaad moodaa laakiin habay iska hor yimaadeen labaduba waa daciif ama iska hor imaada ama heshiiya mar hadday daciif yihiin culays naguma hayaan sooma lanna kan inoo qoranna waliyucid isala waxaynu nidhi maca dacfi sanad mukhaalafa ku jirta sooma marka waa lafda munkaraa la dhihi karaa kan kale ee yani waxa weye uu ku jiro ninka la yidhaahdo ismaaciil bnu cayaashin isaguna waa daciif sama marka saas way macanaa laakiin jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan ruuxa hadday salaaddu ka jabto isagoo salaadda ku jira salaaddii meeshii kasii wadi maayo markuu soo weydiisoo weysiisto salaaddii wuu soo bilaabaya saasay jamaahiirtu qabaan ayb wacan caaishaa radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu alla aqbali maayo salaata xaa'idin haweeney qaangaadhay salaadeed ila bikimaarin khimaar inay ku tukato mooye rawaha waxaa wariyey xadiidka alkhamsatu shantii baa wariyey ila anasaa-iyu mooye wa saxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu khusaymataa saxiixiyey xadiidka waxaa kaloo wariyey bayhaqi xaakim baqawi fii sharxi sunna waxaana saxiixiyey xaakim waxaa kaloo saxiixiyey dahabi waxaa taxsiiniyey imaam tirmidi waxaa kaloo saxiixiyey ashaykhaan sheekh ibnu baaz wshaykh albani cala ljamiic alraxmat lgufraan xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid kale laakiin kulligeed wada daciifa markay marfuuc tahay aahaar xoojinaysa ayaase jirta ayib xadiidku marka waa sugan yahi wuxuuna leeyahay faa'iideynaya haweeneyda xaa'idada ah inaan salaad laga aqbalaynin ilaa bihimaar xaaidintaa waxaa laga wadaa haween qaangaadha lanna qacan haweeney caado qabto inayna salaadba tukanin baynu soo marnay soma markay caado qabto salaadba ma tukanaysaba ee midda la leeyahay ilaa khimaar inay ku tukato mooye salaadeeda la aqbali maayo xaa'idka lagama wado midii caadada qabtay waxaa laga wadaa markay qaangaadhka tahay ayb xaaid maxaa looga cabiray waxaa looga cabiray lanna waxa dumarka ku qaangaadhaan asbaabtay ku qaangaadhaan waxaa sida haalibka ugu badan waa xaydka saasman sabab kolay buqaan gaadhaan waa jirtaa way ka mid tahay maalan da-da shan iyo toban sana inay gaadhaan oo kale walow caadadiiba iyo simaan lakin shan iyo toban hadday gaadhaan waa qaan gaadhan maalan timahan gumeerka ka soo baxoo kale hadday soo baxaan waa qaangaad xataa caada weligiina helin asbaab noocaasa jirto qaangaad keenta laakiin waxaa ugu badan dumarka caadada saas man saas daraaddeed baa looga cabiray xaaidin khimaarkana waxaa la yidhaahdaa maa yuqaطa bihi arasu wاlcunuq waa yani madaxa iyo luqunta iyo intan waxa qaryaa la yidhaahdaa ee lagu daboolo saas macna hagoogu waa khimaarku waa hagoogta ilaa madaxa lasoo saaro luqunta astura ilaa garbaha intaas astura way macna ayib xadiidku wuxuu faa'iideeyey marka haweenaydu markay salaada tukanayso marba hadday qaangaar tahay salaaday tukanaysa inay laga maarmaan tahay inay madaxa qariso luquntana qariso <clears throat> intaana waa laisla ogolaya taqriiban axaadii aahaar baa jirta saxaabada ka sugan oo u markhaati kacaysa oo uu ka mid yahay afarka caaisha radi allahu canha musadad baa soo saaray biisnaadin xasan waxay tihi caaisha laa tusalli almar'atu fii aqala min alaaati aswaab liman qadar haweenaydu ku tukan mayso saddex maro wax ka yar way hadday heli karto waxaa xoojinaya aharu maymuuna radi allahu canha waxaa soo saaray malik iyo bayhaqi ibn abi shayba biisnaadin saxiix waxay tidhi tusalii yani waxay ahayd maymuuna kaana tusallii fii dircin saabiqin dayiq wa khimaar laysa calayhi izaar waxay ku tukan jirtay gantoob ama yani waxa weye cambuur cambuur ballaadhan yani saabiqoo jidhkooda gaadhaya laakiin cidhiidhi ah iyo hagoog bay ku tukan jirtay googaradna mayna ka hoos qabin izaarku waa hoos guntiga laakiin izaarka dumarku waa googarad saas macana googaradna mayna ka hoos qabin marka hagoog iyo cambuur bay ku tukanaysay wa saas macana maymuuna radi allahu canha waxaa xoojinaya aarka cumar radi allahu canhu ibn abi shayba soo saaray iyo ibn mundir fi lawsat biisnaadin saxiix kadalika wuxuu yihi cumar tusalli lmar'atu fii alaai aswaabin saddex maray ku tukanaysaa xadiidkani almuhim wuxuu xoojinaya wuxuu macnaha waxa weye laga fahmayaa inta keliya laga fahmayo waxa weeye madaxa haweenaydu iyo luqunteeda haddaynan asturin salaada markay ku jirto inayna salaadaasi aan la aqbalayn nafyu lqabuulna waxaa ka laazimaya nafyu sixa mar haddii la lama aqbalay bimacnaa ma asixin soma saas manaa ayb waxaa kaloo laga faa'idaysanaya xadiidka satru lcawra salaada dhexeeda in cawrada la asturaay inay shari tahay min shuruui sala hadduu ruux isagoo kari kara ka tago oo qaawanin ku tukadana salaadiisa inaysan asaxin waana madhab ljumhuur siday qabaan khuduu ziinatakum cinda kulli masjid yani mar kastoo tukanaysaan ziinadiinna qaata manaa asturka qaata w mana ayb xadiidka mafhuumka laga fahmaya waxa weeye abcan waa mafhuum mukhaalaf waxaa laga fahmayaa baylin culimmadu gabadha aan qaangaarka ahayn hadday tukato iyada oo madaxeeda iyo luqunteedu asturnayn inay salaadeedu asaxayso xagee laga qaatay waxaa laga qaatay laa yaqbalu allaahu salaata xaa'idin baa leeyihi mafhuumka waxa weye hayru lxaa'id tasixu salaatuha biduuni khimaar leanna waaba iska yartahay iyadu oo iska sidaasay qaarkood leeyihiin man leanna caruurta n salaada unbaa lagu tarbiyeyn oo tadriib iyo sii diyaarinunbay ka tahay mooye laakiin axkaam fara badan dabcan waalidka iyo dadka mas-uulkaa ah way kula dadaalayaan laakiin de sidii dad waaweyn loola xisaabtami maayo w man wacan jaabirin radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu hi lahu isaga wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu jaabir ku yidhi idaa goortii kaana uu ahaaday athawbu maradu marada aad qabtaay waasican mid waasica ah. hadduu ballaadhan tahay maradu faltaxif isku marmar bihi isaga yanii wuxuu ka wadaa fi salaati salaada dhexdeeda walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday fakhaalif isdaba mari bayna darafayhi labada marada labadeeda siidood marada labadeeda daraf labadeeda faraq isdaaf oo isdaba mari wain kaana hadduu yahay dayiqan mid cidhiidhi ah maradu hadday cidhiidhi tahayna fatazir bihi gunto muttafaqun calayhi xadiidkaasi wuxuu nebigu leeyahy sal ly waslam uu jaabir ku yidhi marada aada qabtaay hadday waasac tahay oy jirka gaari karto hoosta basa ha ka guntanine faltaxif baa layidhi ilticaafka waxaa la yidhahdaa an yatazira biaxadi arafay sawb marada labadeeda daraf mid ka mida inuu guntado wayartadi daraf alaakhar darafka kale iyo fiidda kalena inuu garabka saarto macnamaradu hadday dheer tahay qayb buu guntanaya qaybta kalena garbuhu saaranaya sidii go-o kaleu ka dhiganaya sidaasaa laga wadaa faltaxif bihi saas man si maradii ay qaarkii sarana u asturto qaarkii hoosena u asturto hadday ku gaari karto waasac tahay wey amaa fakhaalif bayna arafayhi waxaa laga wadaa labadeeda dhinac isdhaafi khaalif bayna arafayhi waxaa laga wadaa inaad marada siideeda midigta midigtaana garabka bidix inaad saarto ood geyso siideeda bidixdaana inaad saarto garabka waaa siideeda bidixda inaad garabka midigtaa saarto yani waxa weyaan inaad saa isu dhaafiso oo marada labadeeda siidood waxay isku dhaafayaan ruuxa laabtiisa kadibna luquntaad iskaga xidhaysaa macnaha sida caruurta yararka o kale soma caruurta yarkaasay sameyan marada inta saa laysoo dhaafayo ayaa luqunta marka labadeeda fiirood laysaga xidhaya manaa khaalif bayna arafayhi saasaa laga wada ayb marka waxaa isleh fakhaalif bayna arafayhi iyo faltaxif iltaxif waa lafd lbukhaari khaalif bayna arafayhina waa lafdu muslim labadoodase waxaa ka dhaxeeya yani waxa weeyaan Ehm, wain kaana dayiqan fatazir bihi way isla warinaya in kaana dayiqan fatazir bihi way ka dhexaysaa waxaa kaloo ka dhexeeya ida kaana hawbu waasican intaasina waa ka dhexaysa bukhaari wuxuu yidhi faltaxif bihi lafdiga muslimna muxuu yidhi fakhaalif bayna tarafay waa saas wy labadaa lafdi bay isku khilaafsan yihiin laakiin inta kale xadiiska way isla warina xadiidku marka sabab u le qisu le qisadiisu waxay ahayd saciid ibnu xaaris ninka la yidhaha baa wuxuu yihi jaabir bnu cabdilaahi baa waxaan weydiinay can isalaati fi thawbi lwaaxid hal maro ma lagu tukan karaa baan weydiinay buui markaasaa wuxuu yidhi kharajtu maca anabiyi sal lay aslam fii bacdi asfaarihi nabigaan raacay buu sal lay aslam safaradiisa qaarkood baa nebiga u raacay jaabir baa odhanay faji'tu leylatan libacdi amrii habeen baan rasuulka ugu imid anigoo dan wata fawajadtuhu yusallii isagoo tukanayaan u imid buuri nabigii salaad ku jiraan meeshayaan u imid buuri wa calaya hawbun waaxidun fashtamaltu bihi wa sallaytu ilaa jaanibihi hal maraan markaa wataa buuri hal maro keliyan qaba markaasaan maradii intaan isku marmaray baa nebiga garabkiisa istaagoon ku tukaday markuu nebigu salaaddii ka baxay sal ly aslam ayaa wuxuu yidhi masuraa yaa jaabir guuruhu muxuu yahay jaabiru maxaa aminka kuwada waa kii masalku ahaa cinda asabaxi yaxmad lqawmu sura yani habeenkii markay dadku guureeyaan oo habeenkii o dhan la socdo oo subaxdii waaguu baryogay oo dhul badaan gooyey subaxdiibay waxay mahadiyaan guurihii habeenkii saas man marka asura waa guuraha guurahani muxuu yahay buui jaabir waa iminkaa socota muxuu yahay markaasaa waxaan u warramay buui dantaan lahaa markaan dantaydii dhammaystay ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam maa hada alishtimaal aladii ra'aytu maxay tahay maradanaad isku marmartay jaabirow markaasaa wuxuu yidhi kaana thawbu ama kaana thawbun yani dayiqan maradaydaa cidhiidhi ahayd rasuul ilahi maradii cidhiidhi bay ahaydoo ima wada gaadhayn markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam in kaana waasican faltaxif bihi wain kaana dayiqan faاtazir bih hadday maradu waasac tahayna korkana qaar gaadhsii hadday maradu cidhiiri tahayna hoos uun ka gunto marka qisadaasu xadiiku leey ayib xadiidku wuxuu faaideeyey wuxuu faa'iideynayaa ruuxu markuu salaada tukanayo inay lagama murmaan tahay inuu cawrada asturo markuu salaada ku jirase cawradiisu waa intee sida jamaahiirtu ay qabaan oo culimadu u badan yihiin waxay leeyihin cawratu rajul maa bayna asurati wاlrukba inta u dhaxaysa xudunta iyo labada low intaasaa cawradiisay qabaan badankood ayib bacdu ahli ahlilcilmina waxay qabaan salaada markuu ku jiro ruuxu intaa keliyata ma ahee hadduu heli karo wuxuu qaarka sarena ku asturo qaarka sarena inuu asturo waa laga maarmaan isagoo heli kara hadduu ka tagana salaaddiis waa buraysa waxaana sidaa ku tegey alimaamu axmed fii riwaaya waana akaru asxaabihi madhabkay qabaan imaamu axmed caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay salaadu way buraysaa haddaan xagga sare wax la saarin laakiin jumhuurtu waxay qabaan salaadu waa asaxaysa xagga sare in la asturana waa sunno ee waajib ma ah sidaasay qabaan xadiidkan marka waxaa deliishanaya alimaamu axmed iyo culimmadaa la socda oo waxa ay u deliishanayaan xadiidku waa amar waxaa la yidhi ida kaana waasican faltaxif bihi aw khaalif bayna arafayh qaarkiisana wax ka saar baa la yidhi amarkuna muxuu waa faa wujuub buu faa amarkaasuu daliishanaya walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim min xadiidi abi hurayra radi allahu canhu inuu nabigu yuri sal ly slam laa yusallii yuusan tukanin laa yusallii ma tukado waa khabar bimacna nahyi w khabarun bimacna alab oo nahyi a ah wey macnaha laa yusallii ma tukado axaduku midkiin fii sawbi lwaaxidi halkii maro dhexdeed kuma tukado laysa xaal uusan ahaanin calaa caafiqayhi labadiisa yani tun labadiisa tun korkooda xaal uusan ahaanin minhu marada xaggiisa minhu marada xaaluu ka mid yahay shay-un shayna isagoo marada wax ka mida labadiisa tun aysan saarnayn yuusan hal mara ku tukanin ayb caatia waxaa la yidhahda waa meeshan tunka ah ee u dhexeeya garabka iyo luqunta garabka iyo luqunta inta udhaxaysa caatiq la yidhaha ayb xagga dambe marka la aadana kaahil baa la yidhahda waa marka tunkan koran waay markaas saas manaa ayb marka xadiidkani wuxuu faa'iideynaya hal mar ruuxu hadduu yani waxa weye uu ku tukanayo waa laga maarmaan in uu uu qaar ka mida korka saaro dabcan waa goormu markaa sida xadiidka hore faa'iideeyey waa markay maradu waasactay sooma hadday dayiq tahay markaa waa uun guntanaya qaarka hoose ma ku axaadiid fara badan baa macnaha faa'iideynaysa waxaana ka mid a ah xadiidka bukhari muslim ay soo saareen min xadiidi cumar ibni abi salima wuxuu yidhi rasuulkaan arkay sal lay aslam yusallii fii beyti ummi salama fii thawbin waaxidin qad khaalafa bayna tarafay rasuulkaan arkay buu idhi oo ku tukanaya guriga ummi salama isagoo hal mara aqaba maradaana labadeedii fiideed isdaba mariyey xadii jaabir bn cabdilahi baa sidoo kale faaideynaya shaykhaynku soo saareen wuxuu ihi ra'aytu nabiya sal lay aslam yusallii fii tawbin waaxid hal mara nabigu ku tukanayaan arkay muslim wuxuu siyaadiyey mutawashixan bihi tawashuxa waa isdabamarinta halkaa laabta inay maradu isku dabamarto ayaa la yidhahdaa kadalika xadiidu umuhani nebigu markuu magaalada maka qabsaday waxay tihi sideed ragcadood nebigoo tukanayaan arkay hal marana ku tukanay iskuna marmaray maradii iyada oo qaar faraha qaar ka saaray xadiidka abu hurayra cinda shaykhayn ayaa sidoo kale faa'iideynaya nin baa nabiga weydiiyey sal lay slam can isalaati fii tawbin waaxid hal mara ma lagu tukan karaa markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay slam awa likullikum tawbaani mid kastoo idinka idinka mida ah laba mara miyuu heli karaa waa maya hadda halka mar isaga tukada wy macnaha waa midda keentay sida xadiidka sahl ibnu sacdin saacidi uu warinayo midda keentay weeye nebigu sal lay wasalam inuu dumarka ku yidhaahdo ila way la tukan jireen ilaa raggu ay sujuudda ka soo toosaan madaxiina kor ha u qaadin saas man lanna maryaha iska yara maryaha iska yara oo maradu hal maray qabaan ninka heli kara qayd uu hoos ka guntado iyo go uu kor ka saarto ninka heli karaaba iska yaraaba saas man hal hal qayd bay wateen halkii maraa marka waxa weeyaan yaa luqunta luqunta korkeeday ku xidhayaan saa hadda tilmaamay kahyat sibyaan sida caruurta yarko kale ay sameeyaan markaasaa nebigu wuxuu ku uhi sal ly slam dumarka laa tarfacna ru'uusa kunna xataa yastawi اrijaalu juluusaha ilaa raggu si fiican u fadhiistaan madaxiinna karahu qaadina maxaa yeele maryii waa gaagaaban yihiin haddana luquntay ku xidhan yihiin raggii markay sujuudsan yihiin xaggooda dambe cidda joogtahay waxoogaa bawdadoodii iyo waxbaa la arkaya sooma dumarkiina waxba uma dhexeeyo meesha ku waxaa la yidhi inta ay soo tooshayaan idinku sujuudda ku hadhaa la yidhi dumarka marka axaadiistaasi marka waxay faaideyneysaa laga faa'idaysanaya ruuxii aan heli karin oo maro uu hoos ka guntado mayo wax kale aan haysanin ayadaa unbuu ku tukay salaadiisuna waa sax ruuxiisa heli kara waa inuu qaarka sare wax saaro xataa hal maroo ballaaran hadday tahay waa inuu u qaybiyo qaarna guntado qaarna uu kor saaro hadduu ka tago salaaddiisuma asaxaysa oo iska tukado isagoo kari kara waa laisku khilaafsanya jumhuurtu waxay le waa asaxaysa alimaam axmed fii riwaayana wuxuu leeyahay salaadiisu ma asaxayso saa hadday tahay ixtiyaadku marka wuxuu ku jiraa adoo mare heli kara qaarsarahaaga oo qaawan salaaddaha geli saas man ayb wacan ummi salmata radi allahu canha anaha sa'alad waxay weydiisay annabiya nabigay weydiisay sal lay aslam oo waxay tidhi atusallii ma tukan kartaa almar'atu haweenaydu fii dircin diric ma ku tukan karta wa khimaarin iyo khimaar hagoog bikayri isaarin gogorod la-aan ama hoosgunti la-aan qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam idaa goortii kaana uu ahaado addircu yacni dircu hadduu yahay saabiqan mid waasac ah oo jidhka wada gaadhaya oo yuqaطii daboolaya duhuura qadamayha labadeeda gomadood ama labadeeda lugood xaggooda sare duhuurka waa lugta xaggeeda kore waa xagga calaacashi dhulka qabanaysa mooye xagga ka koreeya halkaasaa la yidhahdaa uhuuru lqadam saas man yuqadi oo daboolayo duhuura qadamayha labadeeda gomadood yani dhankooda sare daboolaysa hadday sidaasa way ku tukan kartaa buui ahraja waxaa wariye abu daawuud wasaxaxa waxay saxiixiyeen alaimatu aimadii xadiidku waxay saxiixiyeen waqfahu xadiidku inuu mawquuf yahay ayb ragga saxiixiye xadiidku inuu mawquuf umu salama ku yahay oo uusan nebiga gaadhsiisnayn waxaa ka mid a alimaam abu daawuud fii sunanihi cabdilxaq alishbiili fi ljamci ibnu jawzi ibni cabdilhaadi daara qutni ibni xajar iyo keyrkood haddana sidaa ay tahay sanadkiisa waxaa ku jirta haweeney la yidhahdo ummu xaraam oo majhuulad ah sidaas daraaddeed baa alimaamu xaakim uu uu gafay xadiidka markuu ku sheegay inuu saxiix yahay cala shart albukhaari kadalika dahabi ku waafaqay asaguna waa ismoodsiiyey xadiidku waa aciif xadiidku waa daciif ma sugnaa ayb laba ciluna u cilat lwaqfi iyo cilat dacfi sanad waa haweeneydaa majhuuladda ku jirta labadaas sababood xadiidku daciif leeyahy daciif ha ahaadee waxaa deliishanaya xadiidka culimada qabta inay haweenaydu laga maarmaan ay tahay in ay asturto lugaheeda markay tukanayso ayb dirica waa kaan soo marnayo dirica khimaarka waan soo sheegnay lakin dirica waxaa la yidhahdaa waa meeshan hadda ama cambuurka ama gantoobka aan ka nidhahno duruucdan khafiifka maynan aqoonin kuwan hadda duruucda aanu naqaanay khafiifka maynan aqoonin haddii dirac la yidhahdo waa dirac ahaan maradaas yani waxa w qamiisulmara la yidhahda qamiisulmara haweeneyda khamiiskeeda yani waxa wey waa meesha khamiiska ragga marada ugu jirta dumar ayaa la yidhahdaa ayib xadiidkan marka gomadda inay cawro tahay oo in la daboolo ay tahay oo haweeneydu asturto markay salaada tukanayso ayuu faa'iideynayaa daciifbaha ahaaday waxaana qabta culimo badan baa qabta culimo badan baa qabta macnaa waxa weya jumhuurtaa qabta ayib laakiin abu xaniifa wuxuu ku tegey inayna lugaha iyo gomada hoose ayna cawro ahayn markay salaada tukanayso waxaana rajaxay sidaas almajd ibnu taymiya iyo sheikhuislaam ibnu taymiya bacd almuxaqiqiinna saasay rajaxayaan maxaa yeele waxay leeyihiin lugaha hoose inay cawro yihiinoo asturkoodu waajib yahay markay tukanayso marka kale maaha markay tukanayso inay asturayso wax nasa looma haya leeyihi markay socdaan caadatan inay cawro tahay way soo aroortay oo axaadiis kalea kutusaysa laakiin salaada dhexdeeda xukumkeeda iyo marka kale waa kala duwany almuhim haweeneyda wejigeeda iyo labadeeda kaf waa gacanta qaybteeda hore jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan inaysan cawro ahayn markay salaada tukanayso qaarkood ba waxay soo istiidmadaan haddayna markaa ajnabi la joogin haddii markaa ajnabi la joogto wejiga way asturaysaa bay leeyihin waa qolada qabta inuu wejigu cawro yahay badankoodse waxay qabaan fi salaa inayna kafaynka iyo wejigu cawro ahayn ayb gomadana waa laisku khilaafsan yahay wixii intaa ka soo hadhay waa laisku waafaqsan yahay inay haweenaydu ay cawrad tahay salaada inay asturtana ay laazim tahay hadday qaawisana salaadeedu ay burayso sawaacidda qabta inay shardi tahay satrulcawra salaadda ay u tahay waana jamaahiiru cilmi waa saa macna ayb atusallii lmar'atu haweenaydu ma tukanaysaa fii dircin wa khimaarin diric cambuur iyo iyo hagoog bikayri izaarin hoos gunti la-aan xadiidka waxaa kaloo faa'iideeyey yani hoos guntigu inuusan laazim ahayn yani gogoradu inaysan laazim ahayn ficlan waa saas saddex mara inay wada xidhatana laazim maaha laakiin waxaa laazima uun inay hal maro hababa isku wada taalla hadday rabtee oo jidhkao dhan wada asturta intii loo baahnaa in la asturo eh, hadday xidhato waa asaxaysaa salaaddii muhimaddu waa astarka muhimaddu waa astarka hadday laba maro asturi karaan haddii saddex loo baahanayo hadday hal mid ku wada filan tahay muhimaddu waa asturka an waxaaba la heli karaa hal maroo intay madaxa ka soo bilaabato ilaa lugaha tagto soma oo ay dumarku xidhaan baabjabo an caamir bni rabiica ah, qaala wuxuu yihi nabigu sal lay sl idaa goorti kaana u hada addircu saabiqan mid waasaca oo yuqaطi daboolayo duhuura qadamayha ahrajahu abu daawuud wasaxa alaimatu waqfahu waa daciif weeye an caamir bni rabiicata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn maca nabiy nabiga la jirankiisaa nahay sal lay slam fii leylatin mudlimatin habeen mugdi ah nabiga sal lay slam baan la socnay ama la jirnay habeen mugdi ah oo gudcur ah fa ashkalat calayna waxaa naga qarsoontay alqiblatu qibladii baa naga ishkaal gashay qibladii baa naga qarsoontoon garan weyne meelay naga jirto fa sallaynaa waan tukanay falamaa goortii alacat ishamsu qoraxdii ay soo baxday idaa markaaba naxnu annagu sallaynaa waxaan u tukanay ilaa hayri alqiblati qiblada dhankeedii dhinacaan ahay fanazlad markaas waxaa soo degtay faaynamaa tuwalluu dhinac walbood u jeedsataanba fasama halkaa waxaa ahaaday wajhu ullaahi ay qiblat llah ayb alwajhu huna almaqsuudu bihi alqibla wa hada tafsir salaf wajhigana fi luqati alcarab alwajhu alqibla waa la yidhahda waxaa lagu leeyahay yani ayna wajhuka xageed u jeedaa baa lagu ley markaa yani ayna qiblatuka wa marka fi luqati alcarabna mashhuur bay ku tahay culimadii salafkiiyo saxaabaduna way ku fasireen mar hadday sidaas tahay alwajhu huna laa yuqsadu bihi aifa ifat lwajhi lagama wado ee waxaa laga wadaa bimacna alqibla saas man ahrajahu tirmidiyu baa wariyey xadiidkaasi wadacafahu wuuna daciifiyey kadalika waxaa isaguna wariyey ibnu maaja abu daawuudin tayaalisi bayhaqi daara quطni tayaalisi weliba wuxuu ziyaadiyey inuu nabigu ku yidhi sal lay waslam madat salaatukum salaadiinnii waa socotay oo waa asaxday markaasaa waxaa soo degtay faaynamaa tawalluu fatama wajhu allah xadiidku alimaamu tirmidi sidaa uu u daciifiyey bay bacd ahli u daciifinaya cilada lagu daciifiyeyna waxa weya nin la yidhahda caasim ibnu cubaydillahi baa ku jira oo daciif isagaasuuna ku cileeyey ibnu qataan ibnu jawsi iyo ibnu kaiir intuba xadiikee kaasay ku isagaasay ku cileynayaan oo cillo uga dhigeen laakiin bacdu ahlicilmiba waxay leeyihin xadiidku waa xasan wuxuuna xasan ku noqonayaa lishawaahidihi waxaana ka mid a sheikh alalbani caleyh raxmatullahi kama fi lirwa xadiidka wuu taxsiiniyey shawaahidiisuuna ku taxsiiniyey waxaa ka mid a shawaahiddu u keenay xadiidka jaabir bni cabdillaah radi allahu canhu wuxuu yidhi kunaa maca rasuuli lahi sal lay aslam fii sayrin aw sariya nebigaan la soconnay bu uri sal lay aslam yani socdaal dhexdii ama ciidan yar dhexdii baanu nebiga la soconnay fa asaabanaa haymun markaa waxaana asiibay daruur cirkiibaa isxidhay fataxaraynaa markaasaanu dadaalnay inaan jihadii garanno xogaa way wareereen qibladii inaanu garanaan marka dadaalay faاkhtalafnaa fi اlqiblati fasallaa kulu rajulin mina calى xida qibladii baan isku khilaafnay niba meel buu ku dhuftay xaggay inaga jirtaa war may aggay jirta aggay jirta laisla garan wa waxbama laisla meel dhigi wa fajacala axaduna markaasuu nin walba goonihiisa isaga tukaday nin walba meeshay kula tahay inay qibladu jirto u tuko ayb kadibna mid walba meeshii uu u tukaday buu xariiqay oo calaamad ku sameeyey si aan barri u garanno bal cid walba meeshay u tukatay markii uu waagii baryey idaa naxnu qad sallaynaa calaa hayri lqibla waagii markuu baryeyba calaamaadkii xalay aan xariiqnay waxay kutushayaan qibladii meelaan ahayn baabaan u jeesanay fadakarna dalika linabiy sal lay slam nabigaan u sheegnay markaasaa rasuulku wuxu yh sal lay aslam ad ajzaat salaatukum salaadiinni waa saas man xadiidkaasuu marka ku xoojinaya walow isaga laftiisa sanadkiisu daciif yahy ku kaluu keenay isaguna dacfi baa ku jira marka wax fayow ma leh laakiin waxaa meesha laga hadlayaa fayoobi daradoodu ma sii daran tahayo ma isla dhacayaan mise waxoogaa way isxoojin karaanoo xasan waa gaari karaan taasuu macnaa shekh albani aleh raxmat uu rajaxaya xadiidku marka wuxuu faa xaaladda qiblada la garan waayo oo inta lagu wareero ruuxu dadaalo dhankii uu marka u maleeyo inay qibladii ka jirto uu u tukado salaaddiisaasi inay sax tahay oo ina ka mid tahay xaaladaha ay ruuxa ka dhacayso qiblada qaabilideeda shardigaasi uu ka dhacayo oo laga saamaxayo xaalado dhowro ka mid a ah. xaalado dhowr oo arrintaasi ayay tani ka mid tahay macnaha inaan la soo celinaynin salaadaas oy sidaa ku asaxday baa waxaa qaba kuufiyiinta madhabka xanafiyada iyo bacdu taabiciin baa qaba salaada loo tukaday qiblada dhinacaan ahayn markii la wareeray oo la garan waayo kadib salaadaasi waa sax bay leeyihin lamana soo celinayo aahirka xadiikana sidaasaa ka muuqda xadiidku wuxuu laga soo reebay oo uu mustatna ka yahay nusuusta kutusaysa qiblada in la qaabilo inay shari tahay qiblada in la qaabilo sida aayaadka qur-aanka oo kale fainamaa tuwalluu fasama wajhu اllah waxaan dhihi lahaa fawalli wajhaka shara almasjid اlxaraam fawalluu wujuhakum sharahu qiblada xaggeeda kacbada xaggeeda wejigiina u jeediya iyo xadiidka nabiga sal lay aslam xadiidkii ninkii salaadiisa halleeyey musiiu salaatihi nebigu waa ku yihi sal lay aslam idaa qumta ila asalaati fastaqbil ilqibla salaadda markaad isu taagayso qiblada u jeedso marka amarka nebiguna waa ku yimid qur-aankuna waa amray amarkaasina wujuubbuu faa'iideynaya jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan in qiblada loo jeesado inay shardi u tahay salaada sidaas daraaddeed ruuxii ka jeesada qiblada isaga oo aan cudurdaar lahayn inay salaadiisu aynan asaxaynin keliya waxaan arkay alimaamu shawkani baa ka doodaya iyadiyo satru lcawra labadaba aada wuxuu uga doolayaa shardiyadoodu ka doodaya oo wuxuu leeyahay waa waajibe salaadu way asaxaysaa biduuniha maca alifmi laakiin shardiyada daliil male buu leeyahay keliya shawkaani baan arkay cid kaleeto masalada dood ka qabta maaha ayib qaacidada marka in qiblada loo jeedsadaabaa waxaa laga soo reebayaa xaalado dhowr ah oo ruuxa ay ka dhacayso qiblada ujeedsigeeda maxaa ka mid a ah? hadduu ruuxu qibladiiba garan waayo dhankuu marka markuu dadaalo u badiyo wuu isaga jeedsanaya salaadiisuna waa saxaysaa ma soo celinayaa cinda aljumhuur waxay qabaan wuu soo celinaya haasatan imam shaafic caleh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay ama waktigii oon weli bixin ha isgarto ama waktigii markuu baxay kadib ha isgarto salaadaa wuu soo celin buu qabaa xadiidka agtiisa daciifka ah ayb waxaa la qaba imaamu axmed iyo maalig yaa la qaba jumhuurtu saasay qabaan laakiin abu xaniifa wuxuu ku tegey inaan la soo celinin salaadaas saas man ama waktigii oo weli jooga ha lagu baraarugo in la khaldamay ama waktigii oo baxay ha lagu baraarugo sidaasaadna moodaa inay sawaabtahay saas man lanna xadiidka daahirkiisa ka muuqataa haddii ay salaadoodii aynan asixin soo celiyu nabigulah sal lay slam sidaas man waxaa kaloo soo gelaysaa nusuusta cumuumkeeda nebigu uu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum intay keri kareen baa la yimaadeen way dadaaleen intaa wax ka badanna ilahay maba saarinba subxana watacala fattaqu llaha ma statactum saas man ayib وn abi hurayraa radi alahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu lahi sl lay rasuulku wuxuu yidhi maa bayna almashriqi wاlmaqrib mashriq maqrib inta udhaxaysa qiblatun qiblo wey qoraxka soo bax iyo qorax udhac inta udhaxaysaay waa qiblo rawah waxaa wariyay atirmidiyu tirmidi wariyey wa qawaahu waxaana xoojiyey xadiidkaasi albuhaariyu buhaari baa xoojiyey kadalika ibnu maajih baa soo saaray xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira oo nin la yidhaahdo abu macshar najiix mawla bani haashim oo daciifaa ku jira sanadka xadiidka saas daraaddeed baa waxaa daciifiyey alimaamu nawowi tirmidina waa saxiixiyey sheekh albanin caley raxmat ullahi bimajmuuci turuqihi buu ku saxiixinaya irwaaga wuxuu leeya xadiidku turuq kaluu leeyahay markii laysu geeyo waa xoogoobaya oo saxiix buu noqon karaya walow sanadkiisuba yani bimufradihi sanadkani daciifa buu ahaada macna ayb xadiidku wuxuu faaideynaya isaguna markii aadan arkaynin kacbada in loo baahan yahay uun inaad labada jiho ee labada dhinac kaa kala xiga inaad dhexdooda u jeedsato dhankay qibladu kaa jirtay un markaa inaad u jeedsato in loo baahan yahay ee inaad kacbadii lafteedii aada wejiga ku aadiso oo caynteedii aada qaabisho laazim maaha leanna waxa weyaan waaba waxaan la kari karinba sooma lamama kari karaba culimmadu waxay isla waafaqsan yihiin ama badankood qabaan hadduu ruuxa kacbadii ay u muuqato inuu caynteeda u jeesado macnaha waxa wey isku aadiyo wejigiisa ku aadiyo markaa waa laazim bay leeyihi laakiin hadday ka qarsoonto markaa meesha dhan jihada uu isleeyahay way kaa jirtaa unbaa laazima inuu u ama ayadii ha qaabilo oo iyadii wejigu ha ku aado ama ha garab maro adiga waxa wey dhankaa unu jeeso saas man maa bayna almashriqi waalmaqrib markuu nebigu leeyay sal lay sl qibla wuxuu joogaa markaa madiina reer madiinana waxay maka ka jiraan dhanka waqooyi waqooyi dadka ka jiraayey qibladii marka waxay u jirtaa waxay ka jirtaa dhanka inta u dhaxaysa qorax udhac iyo qorax ka soo bax bar iyo galbeed bay markaa ka xigtaa kadaalika dadka koonfur ka xiga sideenoo kale ayagana qibladoodu waxa weeyaan waa maa bayna almashriq waalmaqrib laakiin dadka ka xiga galbeed ka xiga qibladoodu waxa weeyaan waa maa bayna ashimaal wljanuub koonfuriy waqooyi inta udhaxaysa ayaga qiblo u noqonaysa saasma kadalika dadka bari ka xiga ayagana sidoo kale maa bayna ashimaal waaljanuub bay noqonaysa ayaga saas man ee nebigu sal lay slam markuu hadlayo wuxuu la hadlayaa marka reer madiina madiina la joogaa waa la mid marka jihaan buu xadidaya rasuulku salawatu rabbi waslamu aleyh saas man waana sida ay jamaahiiru ahlicilmi qabaano mar haddii kacbada laga fogaado caynteeda in la asiibayo laazim ma aha lamaba se awoodi karaba macnaha ibnu qayim caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahy alsawaab anahu maca kasrati اlbucdi yaktaru lmuxaadi lilcayn mar walbood shayga ka fogaato shayga marsood ka fogaato inta ku aadi kartaay way badanaysaa limaada lianna wuxuu leeyahay faina adaa'iraa idaa cadumat itasacat jiddan buui wareegku markastoo uu weynaado way ballaadhanaysa wareegu markastoo kastoo u weynaado ood sii durugtaba inta u jeedsan karto shayga qaabili karaa badan markastood soo urto daa'iradu ay cidhiidhi noqotona inta qaabili kartaa yaraanaysa waa mas'ala handasiya oo culimada handasadu ay aad hadda u xaqiijinayaan way macnaha ibnu qayim caleyh raxmatullahi hadal nocaasuu leeyahay aad u qiimo badan macnaha can caamir ibni rabiicata radi allahu canh ayb waayahan waxay leeyihiin waxaa soo baxay oo bini aadamka technolojiyadu waxay gaadhsiisay in la garan karo bitaxdiid masaajidkan mixraabkiisu qiblada ma ku aadan yahay mise waa gar yahay bitaxdiid baa la garan karaa bay leeyihin waxaana lagu garan karaan bay leeyihin min khilaal muxuu ahaa waxaan ay dhihi jireen dhigaha iyo loolasha dhiga waa macnaa waxa wey waa waa waa saynankan ama calaamaadkan diyaaraduhu ku socdaan soo ma kuwa macnaha kuwanaa la raacaya markaasaa waxaa la garan karaa bidabdi ma ku aadantaha mise waa garmarsanta waa dhaweydoon tagay mosambiq mozambiya ayaa buuq waxaa ka taagan arrimahaasa inta la dabagalay baa waxaa la ogaaday masaajid waayo hore la dhisay inay waxoogaa ay yani ay ka yara jeedaan qibladii maa beyna almashriqi waalmaqribna waa u jeedaan ogow laakiin waxoogaa markii hadda qiyaasahan iyo teknolojiyadan iyo alla fiiriyo waxay leeyihiin waad garmarsanta buuqbaa marka kaxay masaajidii lagu tukan maayo mixraabkii ha la badelo la bedeli maayo yani buuq baa abuurma marka maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla buu nabi uri sal lay slam xaggaa haddii loo jeesadaba caynu lkacba inaad qaabisho laazim maaha saas maa waxba laazim maaha ayb laisku dhibi maayo wacan cabd bn rabiicata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuul lah sal lay slm rasuulkaan arkay oo yusallii tukanaya calaa raaxilatihi hashiisa uu saarnaa raaxiladiisa raarooydiisa hashii u raray asagoo korkeeda ku tukanaya ayaan arkay xayu meel alle meeshii tawajahad ay ula jeesato bihi isaga dhinaca alla dhankay ula jeesato isagoo ku tukanaya muttafaqun caleyh zaada wuxuu ziyaadiyey albukhaariyu bukhaari wuxuu ziyaadiyey yuumiu xaal uu ishaarayo bira'sii madaxiisuu ku ishaaraya sujuuddiiiyo rukuucdiina madaxuu ku tilmaamaya ku ishaaraya wuxuu yidhi walam yakun bukhaari muslim waxay isla wariyeen walam yakun may buqaariba warinaya walam yakun mana uusan ahayn nebigu yasnacuhu mid sanceeyoo sameeyey arrinkaa fi lmaktuubati salaada waajibka muusan ku samayn jirin ayb xadiidkaasi wuxuu sheegayaa inuu nebigu sal lay slam uu neefkiisa uu saaran yahay hashiisa korkeeda uu ku tukan jiray dhinacala dhinacay ula jeedsataba waase salaada sunnada ah rukuucda iyo sujuuddana markaa waa ishaaraya ilan eh, wejiga dhulka ma dhigsano ama hasha uu saaranya wejiga ma saari karo waa socotaa hasha way socotaa saas daraaddeed rukuucda iyo sujuudda wuu ishaaraya wax yar baana la kala hoosaysiinaya macnaha salaada waajibka ah iyada muusan sidaa ku samayn jirine nebigu intuu soo dego ayuu dhulka imaan jiray qibladuu qaabili jiray saasuu u tukan jiray sida xadiidka jaabir cinda albukhaari uu tilmaamayo wuxuu yihi nebigu sal ly slam kaana yusallii calaa raaxilatihi naxwa almashriq ayadoo usii jeeda dhanka bari buu ku dul tukan jiray ayb faida araada an yusaliya almaktuubata salaad waajiba markuu rabo inuu tukado nazla waa degi jiray fastaqbala alqiblata markaasuu qiblada u jeesan jiray kuma dul tukan jiray neefka geela salaada waajibka macnaha ayb waliabi daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday min xadiidi anasin radi allahu canh wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly aslam idaa saafara markuu safro oo fa araada uu doonayo an yatatawaca inuu sunaysto istaqbala wuxuu qaabilin jiray binaaqati hashiisa ayuu la qaabili jiray aliblata qiblada la qaabili jiray yani waxa weyaan istaqbala wuu qaabilin jiray ama wuu la qaabili jiray binaaqatii alqiblata qiblada fakabara markaasuu takbiirsan jiro salaada xidhan jiray usalli ma lehe ayb fakabara allahu akbar buu salaada ku geli jiray uma kadibna sallaa waa tukan jiray xayu meel alla meeshii kaana u ahaado wajhu rikaabihi rikaabka mana waa wa ama koorihiisa kooraha yani neefka saaran dhinacna dhinacuu u jeedsado ee neefku u jeedsado ayuu u qaabili macnaa waxba u tukan jiray wa isnaaduhu xadiidkan sanadkiisuna xasan weyaan bu ibn xajar kadalika waxaa taxsiiniyey imaamu nawowi iyo mundiri xaafid almundiri waxaa kaloo saxiixiyey ibnu sakan iyo ibnu mulaqin iyo keyrkood xadiidku waa suweyn yani qaybtan dambe abi daawuud qaybtood hore hore saxiixeynkeebu ku taallaa xadiikan wuxuu inoo faaideeyey adoy yani aan cudurdaar wax cudurdaaroo kugu kalifay iyadoon jirin inaad isaga dul tukan karto adoo socodkaagii wato safartaadii wato haddana inaad gaadiidkaa korkiisa ku tukan karayso macnaha taasaa laga qaadanayaa ama cudurdaar ama cudurdaar la-aan hal baa hadda la sheegay laakiin fii saxiixi muslim kadalika waxaa ku sugan inuu nebigu sal lay slam dameer korkiisa ku tukan jiray marka dameer iyo neef geela iyo eh, haddii lagu dul tukanhayay baabuurtu hadda waaba ka roon tahay ayib xaaladaasi marka waxay ka mid tahay xaalaadka laga soo reebay qiblada qaabilideeda markaad gaadiid saaran tahay eed sunnaysanayso laazimaa ah inaad qiblada qaabilsho dhinac alle dhinacaad usii jeetaad salaadaada sunnada u tukanaysa sidaas sidaasuu xadiidku faa'ideynaya maxaan haynaa marka hadda xaaladda qibladu kaa wareerto waa lagaa saamaxay xaaladda iyadana sidoo kaleeto aada sunaysanayso gaadiidna aada saaran tahay iyadana waa lagaa saamay xaaladda kaleete lagu daraa iyadana waxa weeyaan waa cinda alcajzi haddaadan kari karinba maalan waxa weye waad xanuunsanaysaa uma jeesan karta jumladii sariir baad saaran tahay wax ku jeediyana ma haysa dhankaad u jeedaa isaga tuka ama mehe waxa weye waabad xidhan tahay maxbuus baa adiga dhan baa waaba lagu jeebeeyeyba salaaddiina way soo gashay meeshaad u jeedaad u tuka ma awoodi karti markaa man waxaa ka mida ah maala gaadiid baad saaran tahay salaadii waajibaa soo gashay mana jeesan kartid oo qibladii ma qaabili karti waa dhacaysaa markaas dhankaad u jeetaa diyaarad baad saaran tahay baabuur baa bas baad saaran tahay salaaddii baad soo gashay wakhtigeedii waa baxayaa kursigaagu meeshuu u jeeda marka istiqbaal lqibla waa kaa dhacaya saas man cajsigaas mar haddii laga cajiso waa dhacaya xaalaadka u dhacaya waxaa ka mid a ah maalan cinda qitaali alacdaa gaalada marka lala dagaalamayo dagaalka laysdhex galo oo carar iyo orod iyo rogaal celin iyo lagu jiro iyadana waxa wey dhinacla dhinkaad u jeedaad u tukan adoo carar tukani oo adoo dagaalamayaa tukan oo adoo rogaal celinayaa tukan yani waxa wey fain kiftum farijaalan aw rukbaanan waa kii xadiidka cabdullahi bn cumar ahaa mustaqbiliina alqibla wagayra mustaqbiliin ama iblada idinkoon ujeeda ama idinkoon ujeedin man xalafkaasa marka laga soo reebaa afartaa xaalo taqriiban cinda alcajzi iyo cinda annaasila cala alraaxila iyo markii aad qibladu kaa wareerto arrimahaasaa laga soo istinwadaa manaha aan wujuub ku dhacaya manaa ayb xadiidkan marka ana siyaaduu siyaadiyey maxay tahay siyadadaas siyadada uu siyaadiyey waxa weeyaan salaada dhankaad doontay gaadiid kuula jeesadaba u tug laakiin markaad gelayso salaada qiblada inaad u jeesato ma laazimba takbiirat lixraam markaad salaada gelayso riwaayadan anas waxay faa'iideysay oo uu ku daray idaa araada an yataطawuca istaqbala binaaqatihi اlqibla fakabar qibladu u jeedin jiray markuu takbiirat lixraam xidhanay ayb halkaasay marka culimmadu isku khilaafeen oo qaarna waxay dhahdeen cinda takbiirat alixraam in qiblada loo jeedsado waa laazim qaarna waxay ihin laazima jumhuurtaa weliba qabto maalik abu xaniifa riwaayat axmed baa waxay yidhaahdeen xadiidkan anas wuxuu un tilmaamayaa sida fiican inay tahay markaad salaada xidhanayso qiblada u jeeso marka dambena qolba dhankay kula aado hashaada iyo gaadiidkan kula aado isaga tuko laakiin marka hore inaad u jeesato waa sunnay leey laazimse maaha saas man ayb xadiidkan anas ziyaadadiisaa u wato oo ah istaqbala binaaqatihi alqibla ayaa waxay leeyihiin saxaabadii kale xadiidka warisay siyaadadaa ma keenin bay leeyihin siyaadadaa iyadaa ah mayna keenin saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay alimaam ibnu qayim caleyh raxmat ullah xadiiu anas fiihi nadar buu xadiidka anas nadar baa ku jira buu fiiraa ku jirta fakulu man wasafuu salaatahu calaa raaxilatihi aطlaquu anahu kana yusalii calayha qibala ayi jihatin tawajahat bih in alla intii nebigu sheegtay salaadiisii uu hasha ku dul tukanayay waxay sheegeen dhan al dhankay ula jeesato inuu tukan jiray walam yastatnuu min dalika takbiirat alixraam bui walaa hayraha takbiirat alixraam mayna ka soo reebin walaa keyrkee toona laakiin anas baa riwaayadiisan siyaadadaa ku daray saas way macnaha siyaadadaasi maadaama marka jamaahiirtu ayna la warinin waxay leeyihiin markay ugu roon tahay haddaan la durinba oyba durid ka nabad gasho in la daciifiyo waxay leeyihiin un istixbaab ha qaydisa si sunanimo una faaidaysaaman bacdu ahlicilmi waxay faaideynayaan u malanaya imam shaafic aleh inuu ka mid yahy waxay qabaan waa laazim lanna xadiidku waa ziyaada ziyaadatulcilmina in la qaato waa laga maarmaan maadaama uu nebigu degi jiray oo waxaanu jira qiblada hasha qaabilin jiray cinda takbiirat alixraam ay sugan tahay waa in la sameeyo oo way laaziminaya iyaga macnaha sidaas weyaan waa masale khilaafiya weli abi daawuudda waxaa u min xadiidi anasin radi allahu canhu wa kaana wuxuu ahaa nebigu sal ly aslam idaa goortii saafara uu safro oo fa araada uu doono an yatatawaca inuu sunnaysto istaqbala wuu qaabilin jiray ama wuu la qaabili jiray binaaqatihi alqiblata fakabara markaasuu takbiirsan jiro salaada geli jiray uma kadibna sallaa waa tukan jiray xayu meel alle meeshi kaana uu ahaado wajhu rikaabihi yani waxa weyaan koorihiisa wejigiisu ama jihadiisu wajhu rikaabihi bimacnaa jihadiisa iyo qiblada ujeedo waisnaadu xasan wey xadiikaasi macna ayb hada bilahi tawfiiq وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم